رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تاويل الأحاديث فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلما وألحقني بالصالحين الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أدى بهديه إلى يوم الدين waxaan akhrinaa kitaabka riyaadka haddii ilaah ihahda subxaana wa tacaala waxaana noogu xigi doonaa haddii rabbi idmo tafsiirka laakiin hadda waxaan ka bilaabi doonaa riyaad saalixiinka in sha allah waxaana maraynay baabkii dadka muslimiinta ah in tacdiimiyo xurmaadkooda iyo xuquuqdooda iyo wixii markaa la mid ah waa canhu waxaa laga wariyey anas ibni maalik qaala inuu yidhi qaala rasuulu ullaahi rasuulkii allaa yidhi sala allahu calayhi wasalama unsur uhiili u gargaar akhaaka walaalka walaalka u gargaar daaliman aw madaluuman hadduu daalim yahay oo dadka dulmiyeyna u gargaar oo gacan sii hadduu madluum yahay oo asaga la dulmiyeyna u gargaar labadaba qaala rajul nin baa yidhi yaa rasuul allah rasuulkii ilaahayow ansuruhu waan u gargaarayaa idaa kaana madluuman hadduu madluum yahay oo la dulmiyey waan u gargaaraa oo kii dulmiyaan ka qabanaaye ra'ayta waxaad iiga warantaa in kaana daaliman hadduu daalim yahay kayfa ansuruhu seen ugu gargaarayaa rasuulkii allah hadduu wax dulminaayo asaga dadka uu gardaraystay uu dilahayuu qori u wato ma garabkiisaan istaaga oo ma la safanaa seen ugu gargaara hadduu daalim yahay hadduu madluum yahay waan u gargaarayaa oo qofkii dulmiyaan ka celinaaye ara'ayta waxaad iiga warrantaa rasuulkii allow hadduu daalim yahay kayfa ansuru seen ugu gargaarayaa qaala rasuulku wuxuu yidhi taxjizhu waxaad ka xajisaysaa ood ka celinaysaa ood ka qabanaysaa ow tamnacuhu ama waxaad ka mancinaysaa ood ka reebaysaa min aldulmi dulmiga uu ku jiro ayaad ka qabanaysaa dharbaaxa intaad u gelisaa walaalka waad idil dala tahay gal guriga dheh laakiin siday jaahiligu ahaayeen yaa reer hebel ahooy walyaa talbeelayeey markaad maqasho ood qorigaaga la soo cararto qof allaala qofkii meesha joogay walaalka ay is ag taagnaayeen aad dhibaatayso oo mar allaala markuu dhinta kadib aad dhahdo war maxaa kugu dhacay sida aan samayno oo kale taasaa mamnuuca taasaa mamnuuca sidaa darteed baa loo baahan yahay walaalka oo gargaarkiisa markuu wax dulmiyana waa inaad waad akhlaaq xuntahay geeda dulmiga aad dhahdo waa inaad qabataa ood riixdaa waa inaad guriga xoog ku gelisaa waa hadduu daalim yahay war hadduu dalka dadka dulminayo laakiin mar allaala markuu madluum yahay oo la dulmiyey ka qabo qofkii dulmiyey asagaa daalim ah oo wax dulminayo oo ibaddarro iyo akhlaaq xumo ku socda adna waad u hiilinaysaa waa ma jirto walaalkaa qabo walaalkaa gacanta ka qabo walaalkaa dulmiga ka celi kaasaa nasrigiisa ah buu yidhi rasuulka sal allahu calayh wasalam taxjushu aw tamnacuhu waxaad ka xajisaysaa ood ka celinaysaa ama aad ka reebaysaa dulmiga fa ina dalika nasruhu kaasaa nasrigiisa ahe rawaahu bukhaari baa xadiidkaa wariyey wa can abi hurayra ana rasuul allah rasuulkii alla sala allahu calayhi wasalam qaala wuxuu yidhi xaqu lmuslimi muslimka xaqiisa cala almuslimi muslimka kale korkiisa uu ku leeyahay khamsun waa shan muslimka muslimka kale xaqa uu ku leeyahay waa shan raddu salaami salaamta qaadideeda assalaamu calaykum buu ku yidhi waad aamustay ma aha xaqii muslimka kugu lahaa haddii salaam uu kugu bilaabo oo assalaamu calaykum uu ku yidhaahdo calaykum assalaam leh waraxmat ullaahi ugu dar wabarakaatuhu ha ka bakhiilin soddon xasanaad markaa leedahay salaantoo layska qaado assalaamu calaykum qofku yidhaahdoo kaa aamusa wax ka niyad jabsan ma jirto walaalo maxaan kaa haleey walaalo maxaan kaa haleey maxaa ii aamusantaa soo dhiimaysa laakiin wacalaykum assalaam waraxmatullah marka lagu yidhaahdo niyaddaadu way degaysaa niyaddaada way xasilaysaa sidaa darteed baa muslimka muslimka kale xaqa uu ku leeyahay waa shan buu waa salaanta in la radiyo wa ciyaadatu mariiqi mariidka booqashadiisa in lasoo booqdo qofka xanuunsan ee jiran guriga hadduu ku xanuunsan yahayna gurigaa loogu tagaa hadduu cisbitaalka jiifana cisbitaalkaa loogu tagaa qofka xanuunsan ciyaadadiisa iyo booqashadiisa waa xaq qofka muslimkaa muslimka kale ku leeyahay xaqa aad igu leedahay waa inaad salaanta kaa qaado iyo haddaad xanuunsan tahay inaan ku soo booqdo anigana waa kugu leeyahay inaad isoo booqato waa mar allaala marka xanuun yimaado mar allaala markuu xanuun yimaado wa ciyaadatlmariid mariirka iyo kan jiran booqashadiisii watibaacu aljanaa'isi janaasooyinka markaa la raaco maydkiisa in markaa la raaco oo lasii tashiiciyo lasoo gootiyo wa ijaabatu dacwati iyo dacwada ol walaalkaa maxaad noogu yeeraysaa ma adoo kalaa noo waca hadihin mar allaala markuu walaalkaa kuu yeero waynaad ajiibtaa khaasatan arooska qaas ahaan baa arooska si toos ah loogu tilmaamay ama aroos ha ahaada ama wax kale waa inuu qofku ajiibaa walaalkii muslimka ah haddii uu u yeero ha iskala weynaysiini meesha laguugu wacay hadduusan fisqi iyo xumaan iyo boodbood iyo ciyaari jirin waa inaad ajiibtaa haddii aad celin kartana waad tegi kartaa haddii waxa ay yaalaan waad ka cudur daaranaysaa dhibi kuma sugna wa ijaabatu dacwa dacwada iyo yeeritaanka ajiibitaankeeda iyo watashmiicu caaqisi kan hindhisa oo la farax geliyo kan hindhisa in loo duceeyaa farxad gelin la dhahaa waa bishardi inuu ilaahay mahdiya asagana waad hindhistay alxamdulilah baad dhahday waa in walaalkaa muslimkee ku maqlaay uu ku dhahaa yarxamuka allah taasaa tashmiid la yidhaahdaa waa farxadgelin iyo duco mar allaala marka saa lagu dhahana yahdiikum allah wayuslix baalakum baad ku jawaabaysaa adigana saasaad markaa dhahaysaa marka waa qofka caatiska ah ee hindhisay haddana ilaahay ku mahdiyey in loo duceeyo muttafaqun calayhi shantaa waa xaqa muslimiintu ay isku leeyihiin wa fii riwaayatin werin kale oo limuslim muslim uu wariyo waxay ahayd xaqu lmuslimi muslimka xaqiisa sita waa lix sita waaye waa lix buu yidhi nebiga sala allahu calayhi wasalam bay ku dartay idaa laqiita fasallim calayhi haddii aad la kulanto waa inaad salaantaan tii war maxay ahayd waa in salaanta laga qaado salaantaa mar allaala marka walaalkaa aad la kulanto taasi waxay keenaysaa qalbi wanaajin waxayna tusaale u tahay walaalkaa inaadan waxba u qabin saad u socotay albaabkiibaad garaacday waa lagaa furay waad dardartay barbartay waad iska fadhiisatay shid baa tahay wuu dhakafaarayaa walaalka walaashaa way dhakafaaraysaa sidaa darteed baa waxaa loogu talagalay salaanta ilaahay baana siiyey subxaana wa tacaala waa magac magacyadiisa ka mid ah mar allaala marka ilaah subxaana wa tacaala caqeerka iyo wanaagga qofka uu gaaro assalaamu calaykum aad dhahdo wa calaykum assalaam uu ku yidhaahdo markaasay sheekada sukiin baxaysaa labadiina markaasay iskugu baxaysaa oo qofkaana hadli karaa qofkaana hadli karaa marka saa darteed waa muslimka muslimka kale xaqa uu ku leeyahay waa lix marka uu la kulmo inuu salaamo dushiisa hadduu kuu yeerana fa ajibhu ajib wuu kuu wacay kaalay buu ku yiri ama beri ila soo qabay saa dambe ii imow aroosaan qabaa igala soo qaybgal mayaha dhihin ajiib wa ida istansaxaka hadduu kaa naseexo dalbana fansax lahu u naseexee shoor buu kula yimid tale buu kula yimid ila tali buu ku yidhi si fiican ula tali walaalka ninkaasaan rabaa inaan guursaday ku tiri walaasha bal iga waran adigoo xaasidnimo iyo dullinimo u raba gabadhi ka bootinaya ninkan inaada allah kaasa habaar qabaha ka fogo mana aha habaar qabe waa ducaqabi marka xaaladaasaa la diidayaayo naseexo fiican waa inaad u naseexaysaa waaad wanaagii waxyaabaha kale u sheegtaa waa in wax allaala wuxuu kaaga naseexo dalba aad u naseexaysaa wa idaa catasa hadduu himiso oo faxamid allah ilaahay uu ku mahdiyana fashamidhu waa inaad u ducaysaa u ducay oo farxad geli yarxamuka allah dheh waa bishar gelaysa saddex ka badanin hadduu hindhiso oo alxamdulilah uu yidhaahdo yarxamuka allah dheh waa ku celiyey alxamdulilah buu yidhi yarxamuka allah dheh ma saddexaad buu ku celiyey alxamdulilah buu dhahay yarxamuka allah hadduu saddex ka badiyo uu hindhiso xataa alxamdulilah hadhahee bax dhow sandoora ku haye wuu jiranyahay markaa u ducey oo waxaa dhahdaa caafaaka allah allah ku caafiya dheh saa darteed saddex wixii ka siman yaa qofka la shamatinayaa loo ducaynayaa lana farxad gelinaa inta ka dambaysa hadday ka dabato marka caafimaad baa ilaahay looga barya subxaana wa tacaala caafimaada ilaahay loo weydiinayaa waidaa marida hadduu xanuunsadana facuduhu soo booqo markuu jiradana waa inaad booqataa oo aad meeshuu jooga ku booqataa waidaa maata hadduu dhintana fattabichu raaca janaasadiisa wacan abi cumaara albaraa bin caazibin radia allahu canhuma qaala wuxuu yidhi amaranaa wuxuuna amray rasuul allahi sala allahu calayh wasalam bisabcin toddoba waxyaabood wanahaana wuxuu naga reebay can sabcin toddoba kale rasuulku toddobadana wuuna amray toddobana waa naga reebay amaranaa wuxuuna amray biciyaadati lmariid ka jiran booqashadiisa waitibaaci aljanaa'izi janaasooyinka raacitaankooda wa tashmiiti alcaaqisi ka hindhisa u ducayntiisa iyo farxadgelintiisa iyo wa ibraari lmuqsini ka dhaarta oo loo daarimi ma falo wallaahi intay gacanta kaa qabatay ku tiri bixi mayso maanta anaad ila joogaysaa ama waad iraacaysaa wallaahi baa laguu maray weligaa dhaaraha dhihi raac waayo waxaa korkeeda ahaanaya ama korkiisa ahaanaya inuu saddex maalmood soomo ayaa ahaanaysa dhaartaa la jiriyey dartii saysan u dhicin u baarinimo fal qofka dhaartaa loola jeedaa u baarinimo fal wa ibraari almuqsimi iyo wa nasri lmadluum madluumka oo loo gargaaro qofka madluumka ah ee la dulmiyey iyo wa ijaabati addaaci kan daacigee kuu yeero in la ajiibo iyo wa ifshaa'i salaami salaamta faafinteeda toddobadaa waana la amray wanahaana wuxuu naga reebay rasuulka can khawaatiimi aw takhatumi bidahabi can khawaatiimi faraatiyo aw takhatumi ama ka faraati dhigasho bidahabi dahabka in faraati laga dhigto waa digadhaha laga saaro raggaa markaa qaas ku tahay oo loola jeedaa wa can shurbi in wax lagu cabo bilfidati weelka qalinka ah weelka qalinkaa in wax lagu cabana wuu noo diiday wa can ilmayaafiri xariirta alxumri ee casee gudguduudanna wuu noo diiday wa can alqasiyi waa nooc xariirta ka mid ah wa can lubsi alxariiri waa xariirta caadiga ah waalistabraq xariirta middeeda adag iyo wadiibaaj midda jilicsanba midda adag ee kharada weyn iyo midda diibaajka ah ee jilcan labadaba rasuulku waa noo diiday kulli waa noo xariirta ka mid ah asagaase noo kala fafasiri doona muttafaqun calayhi wa fii riwaaya wa inshaadi daalla waxyaabaha dhumay oo la naadiyo waxbaad heshay boorso dahab iyo lacagtay ka buuxaad heshay inaad sariftaas gasho gashato ma aha waa inaad shaadisaa waa inaad faafisaa waa inaad baafisaa waa inaad ogeysiisaa dadka in baabi aad hayso kiimaad imtixaanka qaad maxaa kaa maqan boorsaa iga maqan boorsadaasoo i taala cagaar waa iyadana waa jaalle maad leedaha bax kaama maqneen qofku waa inuu sheegaa wixii meesha ku jira cala al aqal waa inuu soo dhaweeyaa sidaa darteed baa waxaa ku jirtay toddobadii hore fi sabci alwali waa baalada iyo baadida oo markaa la naadiyo almayaatiri biyaa'in musanaa waxaa la akhriyaayaa laba dhibcood leh qabla alif alifka ka hor wa bifaa almuhallafati bacdaha iyo faa saddex dhibcooley ahoo alifta ka dambaysa wahiya jamcu lmaytharat wahiya shay waa shay yutakhadu min xariir xariir laga sameeyo wa yuxshaa waxaa lagu cubaa oo hoos laga geliyaa qutnan suuf ama cudbi aw hayrahu ama wax la mid ah waa maro xariir ka samaysan hoosaa marka waxaa laga gelinayaa qutni waa suuf amase shay kale oo saasoo kale ah markaasaa waxaa laga dhigaa wax lagu fadhiisto barkin darawallada inta badan isticmaasho meeshay kursigaysaa u saartaan ama meelaha lamidka ah kaasaa la yidhaahdaa wayujcalu fi sirj koorahaa la yeelaa marka qofka faraska markuu saa ugu fadhiisanayana waa la saaraba markii hore kooraa la isticmaali jiray iyo fardo laakiin hadda baabuurtii mootooyinkay saartaan iyo wa lbaciir wa lbaciiri baciirka kowrkiisa yajlisu calayhi alraakibu raakibka iyo darawlkaa ku fadhiista waa barkin oo kale taasaa markaa la layidhaahdaa qasiga taasaa la yidhahdaa mayaafiirta dheh waalqasiyu bifatxi ilqaafi wa kasri isiin qaaftoo la kordhiga iyo siintoo la kasriyo ama la hoos dhigaa la akhriyaa almuhmala ee la dhibco tiray almushabadati ee la shiday wahykaasoo tunsaju la sooho ama la sameeyo min xariirin baa laga sameeyaa xariir wa kattaanin iyo layloon mukhtalitayn oo laysku qaldayo xariiqdaanna waxaa imtiqaanaa safkani waa xariir safkani waa maro caadi ama layloon ama wax kale safkani waa xariir taasaa markaa loola jeedaa waa laysku dhex qalday iyo wa inshaadu daalan waa tacriifuhaa in la baafiyo oo la dhaho alaab baan hayaaye yay alaabay ka maqan tahay baabu sitri cawraati almuslimiin muslimiinta cawraadkooda oo la asturo oo la qariyo u baab u yahay iyo wanahyi reebid layska reebo can ishaacatihaa in la faafiyo in bannaanka la dhiga dadka muslimiinta cawraadkooda ligayri daruura haddaysan daruuro jirin haddii daruuro ay keenta in la ishaaciyo bannaanka la keeno waa mawduuc kale dadka muslimiinta cawraadka in loo qariyaana la amrayaa cawraadka muslimiinta in la daboolo waa stira cawraati almuslimiin muslimiinta cawraadkooda in la asturo waa ceebahoode iyo reebid layska reebo in la ishaaciyo bannaanka la geeyo aydan waxaa jaa jirin qaala allahu tacaala ilaaha sarreeye wuxuu yidhi ina aladiina yuxibbuuna kuwa jecel an tashiica alfaaxishatu inay xumaantu ku faafto fi aladiina aamanuu kuwa ilaah rumeeya dhexdooda lahum cadaabun cadaab ayay leeyihiin cadaabkaasoo aliimun xanuun badan fi ddunyaa waalaakhira adduuniya aakhirada dadka jecel in muslimiinta ay ceeboobaan oo ceebtoodu ay faafto oo mar kasta bannaankaa ku haaye ku sheegsheegaaya hebel waxaasuu sameeyey hiblaayo waxaasay samaysay kani saasay markaa dhacday dad jecel oo shaqayu tahay baa jirtaa dadka jecel inay ceebta ku faarto mu'miniinta dhexdooda adduun iyo aakhiraba ilaah subxaana wa cadaab bay leeyihin buu leeyahay ina fi ladiina aamanuu lahum cadaabun cadaab baa u sugnaaday aliimun ee xanuun badan fi dunya adduunka iyo waalaakhirati aakhirada wa can abi hurayra can ilnabiyi sala allahu calayhi wasalama qaala wuxuu dhahay nebiga laa yasturu uma asturo oo ma qariyo cabdun addoon cabdan addoon kale uma qariyo ceeb uu sameeyo fidunya adduunka dhexdiisa uguma qariyo ilaa haddii uu u qariyana satarahu allaahu ilaahay baa u qariya yowma alqiyaamati maalinta aakhiro maalinta qiyaamaa ilaahay ceebihiisa asturaa rawaahu muslim muslim baa xadiidkaa wariyey oo qof kasta oo muslim ah ah waxaa lagu guubaabina ama la farayaa oo lagu tirtirsiinayaa walaalkii muslimkiisa inuu u asturo cawro marka la leeyahay waa xumaan waa waxyaabo cawro ah oo waxyaabo xumaan oo ka dhacay ceeb uu galay darteed buu u asturay ilaahay baa adduunka aakhiro kuu qarnay subxaana wa tacaala wa canhu qaal wa abi hurayre wuxuu yidhi samictu rasuula allahi rasuulkii ilaahay ayaan maqlay sala allahu calayhi wasalam yaquul asagoo dhahaya kullu ummatii ummaddayda dhammaanteed mucaafa waa la cafinayaa qalaf kasta ay galaan ilaahay waa u dhaafaya subxaana wa tacaala ila almujaahiriin dadka bannaanka isdhiga maahan dad waxaa jira xumaantaba ku faana xumaantu in allaala inta ay qarsoon tahay ilaahay subxaana wa tacaala wuu asturaa qofku mar allaala markuu xumaan noocaasa galo rabbina uu u ogyahay istikfaar weydiistana wuu cafiyaa laakiin dad waxaa jira caada dhanka xumaan ku sameeya amase intaynan bannaanka ku samaynin dharara oo intay ka soo fadhiisanayaan ooy ka imaanayaan goobaha lagu qaxweeyo dhararaaya markuu soo fariistuu sheekaynaya saasaan sameeyey intay ka dhacday qaalkaasaa sameeyey sidaa darteed buu rasuulku yidhi kullu ummatii ummaddayda dhammaanteed mucaafa waa tii la cafinahaya ila almujaahiruuna mujaahiriinta maahan waa kuwa xumaanta la jahra wa ina min almujaahiriin mujaahiriintana waxaa ka mid ah dadka xumaanta bannaanka keena waxa waaye an yacmala arajul qofku inuu camal qabto bileyli habeenkii camalan camal inuu qabto uma kabacdi yusbixa uu waabariisto waqad satarahu allaahu calayhi asagoo ilaahay u qariyey rabbi baa u qariyoo cid ogaatay ma jiro dembi buu galay ama xumaan buu sameeyey markaasaa rabbi asturay sitrigii iyo asturkii ilaahay waa la huwiyey qof ogaatay ma jiro fayaquul markaasuu leeyahay yaa fulaan hebelow camiltu albaarixa xalay waxaan sameeyey kada wakada waxaa i waxa waxaasaan sameeyey intaasaan ka dhacay xaggasaan aaday kanaan sameeyey waa faan saasaa la wada fiirsana dadkii oo dhan saasay u fiirsanayaan kada wakada waqad baata waa uu baryey yasturuhu rabbuhu asagoo rabbigii asturay ilaahaya asturay buu habeenkii ku bariyey wayusbixu wuu waabaristay asagana yakshif asagoo dilaacinaya sitra allaahi canhu wuxuu ilaahay u qariyey wixii ilaahay u qariyey oo aan la ogaanin asagoo dildilaacinayuu faagfaagaya ayuu waabaristay haddana xalay xumaantii uu sameeyeyna ilaahayaa u asturay ilaahaya u daboolay subxaana wa tacaala rabbi ayaa asturay oo qariyey mar allaala markuu ilaahay u qariyey kadib ayuu waa baristay asagana wixii rabbi qariyey asagoo markaa dilaacinaya kaasaa mujaahid la yidhaahdaa waa dadka xumaanta la jahra ee bannaanka keena ee wixii ilaahay xumaan ee dembi habeen ay sameeyeen u qariyey haddana markaa dilaaciyey oo sheegsheegaaya oo xaalkiisu sidaa markaa yahay saa darteed waxaa nala amrayaa asturka inaan ku dadaalno naftaada xataa qari baa lagu leeyahay walaalkaa u qari ceebtiisa wax allaala waxa uu sameeyey ee xumaan ah haddaa u asturta allah kuu asturaaya qofka xumaanta marka uu sameeyo u qarsoonaata tartiib allah u towba keena cidnana uusan u sheegin waa la cafinayaa laakiin kan bannaanka isdhigdhiga ee faanfaanana kaa markaa la cafin maayo xataa zawjkii zawjadiis ha ahaadaano nin iyo naagtiisa xataa ha noqdaano inay ka kala sheegsheekeeyaan axaadiis baa noo imaan doonta waayo ninkan naag gaaray iyo naag nin gaartay oo ayadana ka sheekaysay oo dhowcilaalka saaxiibadeed uga sheekaysay wixii sawirta ka dhacay asagana uga sheekiyey dhallinyarada saaxiibadii waa laba ximaar oo suuqa isu goodo kale marka waa dhibaato aad yaad markaa u weyn ilaahi subxaana wa tacaala asturka iyo guryaha muxuu u sameeyey maxaa dadka loo yidhi albaabka ha gelina maxaa loo dhahay albaabka u garaaca dadka maxaa loo yidhi xataa wa in qiila lakum irjicuu farjicuu haddii inta albaabka soo garaacdo oo lagu dhaho walaalow kuma qaabili karnay bax iska laabo waanaad laabataa adoo faraxsan yaa u imaan jiray kuwaan ah dulliyaalka yaa anaaba mar dambu imaan dooni saasaa horta maqmaba laisdhahaba dadku si kastay u kala gaadgaadsan yihiin cadaabba inta laistotoosiyo yaa laguu soo cararaa maahee qof laqana dhahabo ma jirto cali baabidhaal wuxuu dhihi jiray waxaan aayadda qur'aankaa waxa ku jira oo dhan waan ku dhaqmay buu yidhi hal aayad maahan aayadda wa in qiila lakum irjicuu farjicuu waan ku dhaqmi waaye buu yidhi xataa xilliyo dhib badan oon dadka loo tegin baan u tegi jiray intaan garaaco yo waxaan rabaa in laydhaho baxlaabo anoo faraxsan aan soo laabto ilaah ajir ii qoro subxaana wa tacaala anaana waa la laxayaa inaan qaylino anaa mar dambe ku imaan doonin iyo weji cabuus yahay anaa albaabkaaga igu gaadiyo markasta haddaan kuu imaado baan ahay iyo haddaan mar dambe kuu imaado kabtaadaan ka liitaa iyo ma jirta waxa noqo haddii lagu dhaho noqo buu dhaha ilah subxaana watacaala taasaa aaska ah taasaa ugu fiican taasaa u sharaf badan taasaa ilahay agtiisa khayr iyo wanaag markaa looga gaaraa marka waa in asturka lagu dadaalo ilaahi subxaana watacaala wuxuu noo asturana aanaan dildilaacinin wa canhu can ilnabiyi sala allahu calay wasalam wuxuu yidhi idaa zannat alamatu addoontu oo fatabayana uu caddaado zinaaha zinadeeda inay zinaysatay faliyajlidhaa ha karbaashuu ha ka jaldo alxadda xadka xadka saykeedaa ka oogaya walaa yuharib calayha yuusan nacaynin yuusan cayni nucay ha u geysanin uma kabacdi in zanat athaaniya mar labaad hadday sinaysato falyajlidha alxadd xadka ha ka garaaco ha oogo ha ka ooga walaa yuusan caynin calayha korkeeda yuusan waxba ka sheegin humna ka bacdi in zannat ahaalifata mar saddexaad hadday sinaysato falyabicha ha iibiyo gurigaasaa u jiraa waayo guriga ay joogtay oo saddex mar ay zina ku gashay guri fiican ma aha ha iibiyo oo ha iska bixiyo walow bixablin min shacrin tima ka samaysanba ha aada muttafaqun calayh altaqriib altawbiikh waa inuu caayo ama inuu tawbiiqiyo xumeeyo yuusan dhicin yuusan ceebaynin macnaha yuusan bannaanka ku sheeg sheegin wa canhu qaal utiya nabi nebiga waxaa loo keenay sal alay wasalam ama loola yimi birajuli nin nin baa nebiga loola yimi qad shariba too cabay khamran khamro cabay nin qamro soo cabay baa rasuulka loo keenay faqaala wuxuu yidhi idribuuhu garaac xadka ka ooga qaala abuu hurayra wuxuu yidhi fa minaa waxaa naga mid ahaa addaaribu mid garaacahayayo biyadii gacantiisa ku garaacay ku'a gacanta ku tumaya wadaaribun kuna waa garaacaya binaclihi dacaskiisa kuwa intuu wax kala waayey dacas intii u sii tulla wadaaribun kuna wuxuu ku garaacaya bifawrihi maradiisa falama insarafa markay ka gadoomeen oo laga joojiyey garaaci qaala bacdu waxay dhaheen akhza'ka allah allah ku duleeyo dulli kugu dhacyay saasuu markaa yimi faqaala rasuulku wuxuu dhahay laa taquuluu haakada saa ha dhihina saas ha dhihina oo ha habaarina laa tuciinuu ha ugu kaalmaynina calayhi korkiisa ashayaana shaytaanka rawaahu lbukhaariy ilaahay ha ku soo hanuuniyo war ilaahay ha kaa madoobeeyo war ilaahay waxaan ha kaa leexiye war dadaal ma yahow dhaha allah ku muujiye haddaad dhahdaan soto shaytaanku ku farxayo shaydaankaa sii jeclaanaya waxa aad sheegteen saa darteed baa waxaa la leeyahay waxaa la leeyahay waa inaad dadaashaanoo dadka shaydaanka ha ugu kaalmaynina ha ugu kaalmaynina oo waxaad dhahdaan baa la yidhi macnaha wax ka sii fiican oo ha dhihina ee allah ku hoojiyo allah ku duleeyo sidaa markaa hadihina waayo dadkii way garaaceen kuna gacantiisu ku tumay kuna ulbuu u soo qaatay kuna dacs buu ku dhuftay mar allaala markii ay faaruqeen weliba dhowr mar baa la keenay baa la yidhi maxaa badan oo nebiga loo soo celceliyey allah ku duleeyey dhaheen nebiga waa naxariis badnaa markaasuu dhahay laa taquuluu haakada saas hadihina laa tuciinu ha ugu kaalmaynina calayhi korkiisa ashaytaana shaytaanka rawaahu albukhaariyu qof xumaan ku jira haddaad aragta allah kaa madoobeeye dheh dulli kugu dhacya iyo allah ku hoojiye iyo saa allah ku yeela ma aha qofku in allaala inta uu nool yahay rujuu leeyahay inuu towba keenaa dhici kartaa inuu ilaahay u soo rujuucaa ah xaqiiqoo suuragal ah marka qofku ilaa uu nool yahay ma ogid waxaa dhici karta inuu kaa cibaado bataba asagoo aalkulista ahoo khamriyo cag ahoo faski badanoo xumaan badanoo meeshaa joogaa yaa laga yaabaa beri inuu kaa cibaado bato waayo qalbigan wuxuu ku gadgadoomayaa asaabicda ilaah subxaana wa tacaala qof maanta xun baa beri wada fiican baa beri xumaan kara waxaan ilaahay baa ku jirtaa ee tasarufka ilaah subxaana wa tacaala sabaas darteed buu rasuulku odhan jiray allaahuma yaa muqalliba alquluub fabit qalbii calaa diinika allah quluubta rogrogo oo gadgadiyow qalbigayga diinkaaga ku sug baabu qadaa'i xawaa'ij almuslimiin muslimiinta danahooda oo loo gudo baabkeedii waay dadka muslimiinta baahiyaalkooda wax lagala qabto qaala allahu tacaala wafcalu lkhayra khayrka sameeya lacallakum tuflixuuna inaad diibaantaan baa la arkaayo carab baa ku bay ku leeyihiin khayr samayn shar ma arkaysid khayr aan samayn goormay shar ii imaanaysaa waa ma jirto saa darteed buu ilaah leeyahay wafcalu alkhayra yaa ayuha aladiina aamanuu irkacuu wasjuduu wacbuduu rabbakum wafcalu alkhayra lacalakum tuflixuun rabbigiin caabuda oo khayrka sameeya oo suuragal ah buu yidhi ilaa subxaana wa tacaala waxaa suuragal ah in aada liibaantaan lacallakum tuflixuuna waad liibaanaysiin buu yidhi ilaahay subxaanahu wa tacaala waad liibaanaysaan haddaad khayr samaysaan shar ma idin imaanayso nin baa laga yaabaa ama qof baad wanaag u samaysay wuu kugu soo kala leexday guri baad ka kiraysay matalan gurigii aad ka kiraysay ood soo dhowaysay iyo kugu qabsatayo dhibaato jikadii bay wasaqaysay suulidii ma dhaqayso waa kula soo dagaalaysaa gabadhii markaasay leeyihiin kheer kheyr ha samayn baa layidhi shar ma ku imaanaysee macnuhu sidaa maa wax ka xeel kheyr baa meesha ku jira waxaa ku jira qofkan xataa hadduu ku xumeeyo kheyrkii aad samaysay dadkao dhan kuma xumaynayaan qofka ku xumeeye laftigiisa ilaahi subxaana watacaala hawaabi ajir buu kaa siina khayr iyo wanaagaad ba ku sii gaaraysaa lacallakum tuflixuuna waad liibaanayseen can ibni cumar radia allahu canhuma ana rasuula allahi rasuulkii ilaahay baa qaala wuxuu yidhi almuslimu akhulmuslim muslimka muslimka kale waa walaalkiis muslimka muslimka kale waa walaalkii laa yadlimuhu ma dulmiyo walaa yuslimuhu mana sallimo cadow uma dhiibo man kaana fii xaajati akhiihi qof allaala qofka walaalkii xaajadiisa iyo dantiisa ka shaqaynaya kaana allaahu ilaahay baa ahaanaya fii xaajatii xaajadaada walaalkaa dantiisa intaad oga shaqaynayso ogow taaba ilah baa haya subxaana wa tacaala waad baxday oo qof iska masaakiin ah maanta oo xafiisyadaa waxyaaba ka galay afkii aan aqoonin gacanta intaad ka qabataad u tarjumtayoo waad raacdo danahaagii howlahaagii ilmahaagii kulli waad ka tagto caybi baad aaday ilaahay baa taada ka shaqaynayay ogow ilaahay baa ciyaalkaa kuu xafidayay ogow gurigaagii ilaahay baa kuu xafiday ogow walaalkaa dantiisa iyo qof kasta oo walaalkii xaajadiisa iyo dantiisii baahidiisa ka shaqaynaya wax ma la qabanaya ilahay baa kiisa uga shaqaynaya subxaana wa tacaala waman faraja qofkii ka fayda can muslimin muslim kurbatan kurbahaysayna faraja allaahu canhu ilaahay baa ka fayda biha kurbada uu ka fayda sababteeda kurbatan kurba oo min kurabi yowmi alqiyaama maalinta qiyaama kurbooyinkeeda ka mid ah kurbo adduun baad ka fayday lacag yar oo dayna oo loo haystay baad siisoo ku tuurtay kadib ogow tan aakhira ilahay kaa subxaana wa tacaala waxaan wax ahayn oo xoole adduun ama wax adduun ah yaad u qabatood wax ula saaciday ilahay baa kurbada aakhira kaa faydaaya kurbo aakhir qofkii laga faydana waa qof markaa liibaanay waman satara musliman qofkii muslim u ceeb qariya satarahu allah ilahay baa u qariya yowma alqiyaamati maalinta qiyaamo qof muslim ah qofkii ceebtiisa qariya ilahay baa maalinta qiyaamo kuu qarinaya anigana qofaan ceeb lahayn malaha walaalayaal qof ceebka saliim ahna ma jiro dhammaanteen ceeb socotaa nahay saa darteed baa la yidhaahdaa laanjanna waxaa iska leh ninka inta ceebihiisa ku mashquulay ceebaha dadka kaga mashquulay waxaan moodaa anaga inaanba ceeb lahaynba kaas lee ceeb leh taas lee ceeb leh maxaa kaaga u arki weysay oo walaasha aad u arkayto ku tusay maxaa adi ceebtaada kaa qariyo ceebaha dadka ku tusiyey waa dhibaatadana haysataa mar walbood walaalkaa muslima ceeb aad rabto inaad ku sheegto taaba xasuuso inaad adiga ceeb la tahay oo weliba ceeb badan aad leedahay taa ogow arag walaalkaa inuusan ceebba lahayn ceebtoo dhanna korkaagu ay tahay anagu saliim baa nahay dhammaanteen qof kastau isla fiican yahay yaa xun hebel yaa xun heblaay yaa xun hebel yaa xun asaga yaa xun ayar yaa xun ayaga yaa xun ayaga wax macnaha maba jirtaba inuu xaggiisa xumaan soo mariyo marka qofkii qof muslima ceebtiisa qariya subxana wa tacaala sidaa darteed baa la yidhaahdaa qofka muslimka ah walaalka muslimka ah ceebtiisii wixiisa markaad aragto dhowr iyo toddobaatan cilad u samayn oo waxaad dhahdaa saas ama aha saamaa ceebbaad ku aragtay qofkii aminisaan ahayn wallahi indhahaaga lewaa maleeya riyariyo baanba iska ahayn macnaha qofka hallad ou dhicin islamarkii markaad toddobaatan iyo laba meel aad ka leexleexisood weli uu taagan yahay ku duldhac laakiin isla markii dhibaatadaas in taqaanaa dadka ceebaysan ee ceebta gaartay ceebta u qariya laysku ogaa ku aan ceeb lahayn baa ceeb loo raadinaa maanta tu aan ceeb lahayn baa ceeb loo samaynaa maanta waa dhibaato aad iyo aad u weyn saa darteed aan ceebaha isku asturno noqono dad ceebaha markaa isku qariya wa can abi hurayra can ilnabiy sal alla ly slam qaal man nafasa can mu'minin qofkii mu'min xaggiisa ka fayda kurbatan kurbo oo min kura adduunka kurbooyinkuuda ka mid ah ma canhu ilaahay baa ka fayda xaggiisa ka naqasiya kurbatan kurbo oo min kurabi yowmi alqiyaama maalinta qiyaama kurbooyinkooda ka mid ah waman yasara qofkii u fududeeya calaa mucsirin qof mucsir ah qof dayntii ku cuslaatay qof baad wax u daynisay markaasuu dayntii bixin waayey yasara allaahu calayhi fi dunya waalaakhira ilaahayaa adduun iyo aakhira u fududaynaya xisaabtankaa laguu fududaynaya jannada gelitaankeedaa laguu fududaynaya cadaabka ka fogaanshihiisaa laguu fududaynayaa waa qof muslim ah oo mucsir ahaa oo cuslaaday yaad wax ka fududaysay ilaahayaa qiyaamo kuu fududaynaya subxaana wa tacaala waman yasara qofkii u fududeeya calaa mucsirin qof mucsir ah oo la cusleeyey deen baa intuu qaatuu deentii bixin waayey yasara allaahu calayhi ilaahaya korkiisa u fududeeya asagana fi dunyaa waalaakhira adduunya aakhiro wuu ka aamusayba lacagtuu ku lahaa ama wixii uu laga rabay buu iska daayey ama waaba cafiyeyba ama wuxuu yidhi wax mar allaala markaad markaa hesho iska bixi iska bixi ayuu markaa yidhi saasaa uu ugu fududeeyey ilan ilaah baa yidhi wain kaana duu cusratin fanadiratun ilaa maysir war hadduu kii diinta lagu lahaa culays u saaxiib yahay oo waxaan bixin karin sida ilaa waxuu ka helo wa an tasadaquu khayru lakum inaad isaga cafisanad ku sadaqaysataan yaana ka xer badan buu dhahay ilaah subxaanah watacaala tacaala waman satara musliman qofkii muslim u qarya ceebtiisana satarahu allah ilaahay baa u qarya fi dunya waalaakhira adduun iyo aakhiro wallaahu ilaahayna fii cawni alcabdi addoonka kaalmeeyihiisa waayo maa kaana alcabdu intuu addoonku yahay fii cawni akhiihi mid walaalkii u kaalmaynaya waman salaka qofkii qaada qofkii qaada ka qofkii qaada dariiqan wado yaltamisu uu ku dalbaayuu ku raadinayo fiihi jidkaa cilman cilmi inuu ku barto sahala allaahu ilaahay baa u fududeeyo u sahla lahu qofkaasi ariiqan wada ila ljannati jannada gaarsiisa waayo cilmigan aad baranayso waa cilmi diini ah waad ku dhaqmaysaa jannadaa gelaysaa soo maaha sidaa darteed baa waddadii jannada uu ku gaari lahaa yaa ilaahay u sahla subxaana watacaala tacaala cilmigii baa loo fududaynayaa cilmigii buu baranayaa cilmigii buu raacayaa cilmigii buu dadka barayaa jannada waddadeed buu markaa gaarayaa sahala allahu lahu ariiqan ila aljanna wamajtamaca ma kulmaan qowmun qoom fii beytin guri oo min buyuuti illaahi ilaahay guryihiisa ka mid ah tacaalaa sarreeye yatluuna ayagoo aqrinahaya kitaab allaahi ilaahay kitaabkiisa wayatadaarasuunahu isku dhegaysan ilaa hadday jiraan qoom guri guryaha ilaahay ka mida intay wada tageen kitaabka alla akhristay isku daariseeyo isku dhegaystay ilaa nazalad waxaa kusoo degaysa calayhim korkooda alsakiinatu sakiina sakiinada mufasiriintu qaar waxay dhaheen malaa'ig waay malaa'ig sakiinada dhahaa jirta oo raadisada dadka ilaahay dartii wax u akhrisanaya dadka intay meel fadhiistaan casharo isku akhrisanaya qur-aan isbaraaya qur-aanka isku dhegaysanahaya malaa'igtaasaa jirta ama sakiina waxasilooni sakiinada waa ku degtaayo waa naxariis iyo xasilooni baa ku soo degtaa waqashiyathum araxma raxmadna way dabooshaa waxafathum almalaa'ikatu mala'igtuna saasay ugu gaafureegayaan way kusoo koobayaan laba qofood oo kasta dhexdooda dhexdooda malaa'ig baa ku jirta malaa'ig baa ku jirta wadakarahum allah wadakaruhum allah waa uu ku dhex sheegaa fii man cindahu cidda agtiisa ahaata waa malaa'igta ma u jeedin addoommadayda ma u jeedin dhulkay fadhiyaan qur'aan bay akhrinayaan axaadiis bay akhrisanayaan way isku dhegaysanayaan way is-ixtiraamayaan way aamusan yihiin wadakarahum allah fii man cinda waman bataca bihi camaluhu qofkuu camalkiisa dib u dhigo camalkaagii cilmigaagii baa gadaal kuu dhigay lam yusric bihi nasabuhu nasabkiisu ma dedejiyo asharaaf asharaaf dhashay haddaad tahay diinta ilaahay iyo camalkaaga uu dib kuu dhigo wax kusoo dedejin karaa ma jiro madaxda ugu sarraysa waddanka haddaad tahay camalkaagii salaadaadii soonkaagii uu dib kuu dhigo walowsan qabiil ku dadejinaynin waman bata'a bihi camaluhu qofkuu camalkiisu daahiyo uu dib u dhigo lam yusric bihi nasabuhu nasabkiisu ma hormariyo horay kuma keeni karaa nasab cilmi baa loo baahan yahay qofku wuxuu ku cisoobo uu ku sharafoobuu ku rafaacmo dadkan uu uga kor noqdo waa cilmi iyo camal waa ilaahay wuxuu baray subxaana watacaala waa khayrka iyo wanaagga iyo diinta khaasatan cilmiga la tilmaamayo lagu sharafoogo waa cilmiga ilaahay kugu xidha subxaana watacaala waa cilmiga xaqay baatilka ku kala cadeeya waa cilmiga qur'aanka iyo tawxiidka ilaahay aad ku fahamto subxaana wa tacaala ee juqraafi iyo saynis ma aha cilmiga lagu sheegaayo kombyuutar iyo xisaab ma aha cilmiga lagu tilmaamayo waa cilmi islaami ah waa cilmi khayr iyo wanaag lagu gaaro amase waxaad soo baratay hindisiy waxaad soo baratay xisaab waxaad soo baratay joqrafi waxaad soo baratay wax noocaasoo kale ah kaasi adduunkaa laga muufo inaad ku hesho mar qaarkoodna waaba weynaysaa aaw dadkii jaamacadaha soo dhameeyey dadka digtoorada haystay aawo aawo kuwii shahaadooyinka guraha gabara waxay wadataa toddoba shahaado dugsare ka soo baxday nafsi dhamaysa caafimaad waxay soo baratay kombyuutar waxay wadataa doorsyada dhan waa wada shahaadooyin shaqana ma haysato buskuday dugaysaa aroosyada buskud ka digtaa tu waxay soo dhamaysay ee meeshii ugu dambaysay oo waxaa wax u dhiman male maxay samaysaa waxay samaynaysaa muufi digtaa maqaayadaha muufi ku digta tuwaasi iyo lows samaysaa oo maqaayadaha geysa waa jaamiciyad aawiyeesha dhankooda usoo soo bax haddana wax allaale wuxuu soo bartay labaatan sano shan iyo labaatan sano madaxa cabaaday saa xaaladuu ahaa si arintaasi uu u socdo tagsiilada tagsi wada ama basuu wadaa hayaaw soo ma dhehe asoo ilaahay diintiisa iska bartoo ee aayaadka alla intuu isaga badaburay tafsiirkii baro lahaa intaa kadibna basoole iyo tagsiyoolo noqdaa waa kasii dhaami lahayd intaa labaatan sano intii kursi la fadhiyey oo a iyo u iyo g iyo b loo baranaa ilaah subxaana wa tacaala cilmigiisa iyo diinkiisa marka waxaan adduunka ah dhihi mayna lama baranayo laakiin ha ku talagelin ha ku xisaabtamin ilaa muxuu tilmaamay uma jacalnaaka cala shariicati walamri faatabicha wla tattabic ahwaaءa aladiina laa yaclamuun inahum lan yugnuu canka min allaahi shay-an waina aldaalimiina bacdum wliyaau bacd wallahu walilmuttaqiin sida ilahay tilmaamay subxaana wa tacaala cilmiga xaqiiqdee la tilmaamaayo ee dadka hormarya ee sharafta lagu gaaro ee dadka sare u qaada waa cilmiga ilaahi subxaana wa tacaala waa cilmiga diinka waa cilmiga sharciga waa cilmiga noocaas oo kale ah haddii kale digrii walba qaado wax kasta soo dhammay dictoor kasta soo diyaari waxaan bayjid ka soo dhammay oo ka diyaaraya buu leeyahay magaalo hebel waxaan ka imid meen hebel waa kuuk maqaayad wuxuu u yahay kankan waxaa la cusbada iyo ucacabira wax yar xiyaalkii inta loogu talagalay iyo waxaa marka subxaanaka yaa ilaahay waxaa mar walba khayrkii wanaaguu ku jiraa waxay tahay waa qofku in allaal intuu ilaahay ku xirnaado in allaal intuu cilmi islaamiga barto waxaan ka ziyaada waman baطa'a bihi camaluhu lam yusric bihi nasabuhu muxuu ku yimid xadiidka wuxuu ku yimid waan soo marnay ama wuu noo imaan doonaaye ninka lagu magacaabo ee abu ayaa meel soo maray abu waxaa meesha fadhiya bilaal waxaa fadhiya suhayb waxaa fadhiya salmaan waxaa fadhiya khabaad ibnu arad waa nimankii ducafada ahaa bilaal waa xabashi ee suhayb waa ruumi salmaan waa farisi marka intaasoo dhan buu ilaahay subxaana wa tacaala ku sharfayoo dadkii ugu hor horeebay ahaayeen islaamnimada bilaal axad axad asoo dhahaya xabad waxaa laga saaraa dhagax kulul laa ilaaha ila allah laa ilaha illa allah asoo dhahaya khabaab ibnu arad dhabarkiisa marka saa gacanta loo geliyo duleel baa ku yiilay walaalayaal duleel baa ku yiilay cumar kaali buu dhihi jiray noo fur siday mushrikiintu ay kuu galeen nooga sheekay raggii noocaas ah ayagoo fadhiya iyo abuu meesha soo maray waa quraysh waa kaaba qabiilkoodii markaasuu yidhi in allaale waxay dhaheen kanba hadduu nool yahaya seefaha ilahay xaqoodii ma qaadanin abubakar baa markaasuna ma sayidkii qurayshyadaas saas leedihiin makaaba qabiilkii qurayshadbaa saa leedihiin se wuu orday abubakar rasuulkuu tegey sal alla alay wasalam markaasuu dha yaa rasuul allah nimankii salmaan iyo suhayd iyo bilaalla maanta waxaasay sameeyeen rasuulka abubakar buu kusoo jeestay war abubakar wararka magacaraysiisay salmaan iyo suhayb iyo bilaal iyo makuu xanaaqeen wallaahi haddaad ka caraysiisay waxay la mid tahay adigoo ilaahay ka xanaajiyey subxaana wa tacaala war salmaan iyo bilaal iyo waa raggii awaa'ilka ahaa abaa sufyaan sanadii sideed buu soo islaamay weliba tuugmo iyo sirsir buu ku soo islaamay markaasuu rasuulku yidhi man bata'a bihi camaluhu lam yusric bihi nasabuhu qofkuu camalkiisuu dib u dhigo abuu sufyaan camalkiisa gadaal u dhigay nasabkiisu ma dedejiyo gaabba qabiil qarash ka sahaad haddii la rabo bilaalna wuxuu ahaa wuxuu ka yimid meelaha ilaa subxaana wa tacaala wuxuu ahaa dadka awaa'ilka dheh amase islaamka markaa qaatay marka bacdamaa saas ay tahay baa ama gaabaqabiil qabiil qurash waayo iyo kan ha ahaado iyo sayradka ha noqoto ma dedejinaayo nasabkiisa hore ma marinayo bilaal xagguu ka yimid xabashuu ka yimid ee suhayb xagguu ka yimid wuxuu ka yimid ruumi salmaan faas buu ka yimi macnaha saasay xaaladooda ahayd marka saa darteed waxa lagu hormaro kana kaaba qabiil ahaa iyo kanaa qabiil sare ka dhasha ma ahee waa camal man bataa bihi camaluhu lam yusric bihi nasabuhu baabu shafaacaanu nu geli doona haddii rabbi idmo wabilahi towfiiq wallahu subxaana watacaala aclam